alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar bni abi jamra qaala almusanif raximah llah xadiiska laba boqol iyo toddoba can jaabir bni cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi waxa uu sheegay radia allahu tacala canhuma qaala kana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yakrahu an yaatiya arajulu ahlahu turuqa nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam yakrahu mid nacoo karaahiyaysta buu ahaan jiray an ya'tiya arajulu ninku inuu u yimaado ahlahu ehelkiisa u yimaado xaaskiisa duruuqan ay taariqan xaaluu markaa guuraynayo uu yimaado yacanii isagoo safar ku maqan sidii safarka iyo socdaalka loogu ogaa inuu ku maqan yahay mar keliya intuu habeen soo dhaco inuu guuro ku soo galo oo markaa ou reerkii markaa ka naxsado taas nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam turuqanna waxay noqonaysaa in xaal laga dhigay noqonaysaa oo la yidhaha taariqan xaaluu yahay mid guuraynaya u yahay xadiiskana bukhaariiyo muslim baa soo wariyey duruuquna waxaa loo jeedaa guuraynta maxaa duruuqa guuraynta loogu magacaabay min atarqi baa laga keeno dee waxa weeye qofka markaa guuraynayaa kollayba waxa lagama maarmaana albaabku dee waa xidhan yahay albaabkii inuu garaaco yaduqu albaabku garaacaya darqiga halkaasaa laga soo qaato ya haddaa ariiqa maxaa ariiq loogu magacaabay aariiq waxaa loogu magacaabay yani waxa weeye qofku markuu soconayo wadadii marka waxa weeye wuxuu ku garaacaya adimada marka waxa weye maadaamuu addimadii ku garaacayo oo addimadii marka saasaa loogu magacaabay ariiq loogu magacaabay sababta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u karaahiyeynsanayey in guura reerka loogu yimaado ma arin markaa tacabud iskaaba mise waa arrin macquul macna ah waa arrin macnaha loo yidhi sidaa la garanayo ma waa arrin macquul macna oo ah. macnaha sidaa loo yidhi waa maxay macnaha sidaa loo yidhi waxa weeye waa si aanu reerkiisii ugu arag wuxuu karaahiyeysanayo oo in cilladu saa tahay xadiis baa sheegaya oo nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam yacnii si aanu ugu arag markaa wuxuu karaahiyeysanayo in looga jeedo xadiisna wuxuu ku gaar haddii waxa weeye safarka uu ku dheeraado muddo doora u maqnaa idaa ataala axadukum alghayba maqnaanshaha uu maqnaa ee safarka ku maqan yahay hadduu midkiin dheereeyo ya yaanu reerkii guura ugu imanin yaanu reerkii guura ugu imanin marka riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan kay tastaxidda almugiibatu wa tamtashita alshacitha si ay markaa waxa weeye tii laga maqnaa ay u xirato oo bimacnaa waxa weeye eh, in allaha laa yastaxii min alxaq yacni timaha hoosii ay isaga xirto sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wa tamtashita ashacitha ay u feedhato tii markaa waxa weeye basaasnaydna ay u feedhato nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa saa sheegay marka xadiidka idaa ataala tilmaamaya hadduu safarka dheereeyo waxaa laga fahmayaa haddaanu safarku dheerayne maalin saa u yaro baxay oo uu soo noqday markiiba safar ha ahaato laakiin safar dheer maba ahaynba ya ama habeen buu maqnaa ama habeenkiibaa buu soo hoyday inaynay soo gudagelayn nahyiga aynay soo gelayn ama karaahada aynay soo gelayn ama nahyiga aynay soo gelayn baa laga qaadanayaa oo ay ku gaar tahay yacni waxa weeye taa safarka markaa dheer ay ku gaar tahay sida riwaayadaa kale ay ugu gaar yeelayso ay saa u tilmaamayso saas aawadeed waxaa dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam ghaswo intuu ka soo noqday ayuu meel madiina ka yaro baxsanoo ku dhow buu degey markaasuu yidhi reeraha markaa guuraha ugu tegina markaasuu cidna diray dadka si loo ogeysiiyo inay markaa waxa yimaadeen wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray markuu magaalada soo galo isagoo maqnaa markiiba guriga kuma bilaabi jirin marka ugu horraysa wuxuu iman jiray masjidka ayuu ku horrayn jiray masjidka markuu yimaado warkiisa la maqlo dabadeed ayuu kadib buu markaa tegi jiray yacni guriga tegi jiray waxaanu soo geli jiray marka waxa maalin buu soo geli jiray maalin ayuu soo geli jiray duruuqna wuxuu ku gaar yahay habeenkii buu ku gaaryahay habeenkii ayuu ku gaaryahay waxaa dhici karta dee waxaweye inuu markaa wuxuu karaahiyeysanayo ama carruurtii aan la hagaajin inuu yimaado ama iyadii aan la hagaagsanayn inuu yimaado yani umuurahaas markaa si waxaweye ulfada iyo jacaylku u baaqi noqdo ayaa la rabaa oo qofna qofka kale aanu ka arag wuxuu karaahiyeysanayo aanu ka arag ayaa la rabaa marka ta laga tilmaamayaa saas yadaa weeye xadiiska laba boqoliyo sideed can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhumaa ana zawja bariirata kaana cabdan cabdullahi ibnu cabaas waxa uu sheegay gabadha bariire la yidhaahdo oo addoon ahaan jirtay ayaa ninkeedu wuxuu ahaan jiray cabdanna addoon buu ahaan jiray iyaduna addoon bay ahayd yuqaalu lahu mugiif ninkaa addoonkee qaba waxaa la odhan jiray mukiif baa la odhan jiray kaannii anduru ilayhi yatuufu khalfaha yabkii wa dumuucuhu tasiilu cala lixyatih xadiiskani waa xadiis cajiiba ah, xadiis la yaabna ya waxaa tilmaamayaa dee jacaylkii siduu khatar u yahay wuxuu yidhi kaannii anduru ilayhi waxaad i mooddaa inaan eegaayo arkaayaad mooddaa ibnu cabaas baa odhanaya yatuufu khalfaha xaaluu dabadeeda wareegayo u daba ordayo yabkii xaaluu ooyaayo ayuu daba wareegayaa meeshay ka laabato uu kala laabanaya isagoo dee baryaya oo markaa maslaxaya wa dumuucuhu tasiilu calaa lixyatihi walxaal dumuucuhu ilmadiisu tasiilu ay dareerayso oo ku daadanayso calaa lixyati garhkiisa waaba ilmaynayaaba fa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lilcabbaasi cabbaas buu wuxuu ku yidhi yaa cabbaasu cabbaasow alaa tacjabu miyaanad la yaabayn min xubbi mugiisin bariira jacaylka mugiif bariiro jecel yahay miyaanad la yaabayn wa min bugdi bariirata mugiifan iyo nacaybka bariira ay nacday mugiifan muiif ay nacday yacni iyadii waa nacday waa iska soo taagtay isagiina waa jecelyo waa rabaa waaba u ilmaynaya waa daba ordayaa fa qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi bariira low raajactihi maad ku laabatid oo ku noqotid qaalat waxay tidhi yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow ata'murnii miyaad i amraysaa ma amar baa amar miyaa qaala wuxuu ihi innamaa ana ashfac anigu waxaan ahay oo qura mid shafeeco qaadaya shafeeco qaadaan ahay yacanii ergaynayo oo markaa waxa weeye dalab markaa shafaaca kaa dalbaye amar ma aha riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa laa maya amar ma ahee innamaa ana shaafic qaalat waxay tidhi falaa xaajata lii fiihi wax dana umarihi oo ninkan ma rabo oo dan umarihi low raajactihi kollay masaadirtu xoogaa waa isku khilaafeen laakiin badanku waxay u soo wariyeen low raajactihi saxiixyadana saasay ugu timi masaadirta badankooda oo labada saxiixba ka mid yihiin waa biduuni low raajactihi saasay ugu timi masaadiraan badnayn baa u soo wariyey iyadoo markaa la ishbaacinayo eh, xarakada ta'da low raajactiihi masaadir aan badnayn baa usoo weriyey oo sunanka ibnumaajah uu ka mid yahay iyo saxiixa ibnu xibbaanku dabaraaniguna waa usoo wariyey macaajimtiisa qaar ka mid a calaa kulli xaal waa laba luqo oo labaduba jira ibnu xajarku wuxuu odhanayaa luqo markaa waxa weeye yar weeye ama daciifo ah waa luqo daciifo ah ayuu odhanayaa ama qaliila ah inkastuu ictiraadayo caynigu nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaamuu ku hadlay afsaxulkhalqina uu yahay in la yidhahdo waa daciifa markaa ma aha yacni markaa taas maaha cala kulli xaal waa luqo jirta oo markaa min luqaati alcarab ka mida sababtuna waxay tahay waa ishbaac in lagu sameeyo inay qaliil tahay waa oo jirtaayoo kollay ta kale u shaa'ica u tahay u badan tahay uma badno ama inay daciif tahay nadar baa ku sugan waayo mawaadic qur-aanka ka midaaba lagu tawjiihiyey noocaas inay tahay ashcaaraha ku soo arooray ee ku yimina dee aad bay u badayeen mawaadic qur'aanka ka midna waaba lagu tawjiihiyey innahu man yattaqii wayasbir qiraa'ada ah man yattaqi wayasbir bay aksar ku akhriyeen laakiin quraa'u sabcaha waxaa markaa laga soo wariyey qaari ka mida ah raawigiisu wuxuu akhriyey innahu man yattaqii wayasbir oo wayasbirna uu reebaayo yattaqiina uu ishbaacinayo mawdicaasoo keliyana maaha mawaadic kalena waa jirtaa haddii la odhan lahaa maad waa mawsuulna dee wayasbir baa ka dambaysa oyada uu reebay oo jasmigii ay isku waafaqeen jasmigii ay isku waafaqeen mawaadic kale saasay ugu timi marka qiraa'aadka mawaadic cadiida ayaa qur'aanka la akhriyey oo lagu tawjiihiyey ishbaaca marka calaa kulli xaal waa luqa qaliila weeye laakiin sida markaa waxa weye hadda saxiixa ugu yimi waxa weeye low raajactihi saasuu marka ugu yimi oo aan markaa kasrada ta'da aan la jiidin loogamana jeedo rajcadii talaaqa waayo talaaq ma dhicin marlabaadkana dumarku wax ma raajacsadaan waxaase loo jeedaa maad ku noqotido diidmadan aad diidayso iska days lawdana waxaa markaa bannaan in laga dhigo tamani iyo in laga dhigo yani waxa weeye lawdii imtinaacyadahay yani markaa in laga dhigo low raajactihi la kaana khayran laka in lowda saa loo fasiraa waa bannaan tahay haddaad ku noqon lahayd saasaa kuu fiicnayd oo mid ku wanaagsan ah ama low raajactihi maad ku noqotid jeclaan lahaayaa inaad ku noqoto oo tamanni ay tahay labadaa towjiihna adigu culammadu waa sheegeen xadiiska wuxuu tilmaamayaa mas'alada ku saabsan addoonkii iyo addoontii markay isqabeen oo ninkeedu uu ahaa addoon uu ahaa addoontii hadday xorowdo oo iyadu xor noqoto oo xorra ay noqoto xurra de waxay noqotay aclaa mansilatan minhu min haydi alxaysiya geestaa marka laga eego mid ka darajo sarraysay noqoto ila isagu waa addoon oo cubuudiyadiibuu ku sugan yahay waa bidda cidi leedahay iyadii haddii la xoreeyo ay xor noqoto maadaama ay noqotay mid ka mansilo sarraysa waxay yeelanaysaa khiyaar way door qaadanaysaa waxay kala dooranaysaa ninkeedii inay la joogto uu ninkii u ahaado ninkeedii u ahaado iyo inay markaa waxabay nikaaxii fasakhdo waxaanay masaladaasi ku gaar tahay marka addoontii addoon qabay ku gaartay culamada qaar way dooneen inay ilxaaqiyaan marka mid xore xataa qabo oo shuruudihii dee oofsaday addoonta marka la guursan karo ay xaasil ahayd oo sidaa ku guursaday haddee hadhow marka waxawayan iyadu xor noqoto bacdi baa yidhi taa lafteedu khiyaar bay yeelanaysa laakiin culamada qaarkood waxay yidhaen taas khiyaar iyadu ma laha waa ka duwantahy laakiin culamada qaarkood taana waa ilxaaqiyeen calaa kulli xaal markii hore waxay ahayd bariira addoon bay ahayd caaisha xoraysay xor bay noqotay markay xor noqotay khiyaarkii markay yeelatay waxay dooratay inay ka faaruqdo inay ka faaruqdo ninkan ayay doontay markay sidaas doontay isagii waa doonayaa waa jecel yahay iyadina waa necabta waa diidantay markaasay ka carartaa markaasuu isaguna dabagalaa ilmadiina waa ka daadanaysaa waana maslaxaya waa baryaya waa la hadlayaa waa maslaxaya waa baryayaa waa la hadlayaa markaasaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cabbaas ku yidhi miyaad jacaylka muqiis bariiro jecel yahay la yaabayn iyo bariira nacaybkay muqiis necab tahay waa laba shay aada u kala fog ya waxay ku tusinaysaa goorta hadalkani markaa dhacaya inay tahay waagii dambe waayo dee cabbaas fatxu maka wixii ka horreeyey dee madiine shaqo kuma lahayn ma ku deganaa bacda fatxi maka ayuunbuu degay marka waxa weeye madiina degay oo isagiiyo reerkiisu halkaa usoo soo marka goortan dambe inay dhacayso ayaa laga qaadanaya goortan dambe in markaa xorayntani dhacayso ayaa laga qaadanaya sababta haddaad soo aroortay in markaa markii qisatul ifki dhacday inay waxa weeye noocan maa u shashaqayn jirtay bariiri ay ka agdhoweyd caaisha ay ka agdhoweyd waxaa la odhanayaa iyadoo addoon cid kale u ah bay waqtiyada qaar intay u timaado u shaqayn jirtay oo inta loo idmo dabeedna ay u shaqayn jirtay baa lagu xambaarayaa laakiin xorayntu inay dambaysaa lagu xambaarayaa oo labadu marka isma diidayaan marka eh, nabigu markuu sidaa yidhi dabadeed ayuu yadii la hadlay isagoo muqiis u shafeeco qaaday markaasuu imaad ku noqotid dabeed waxay weydiisay nebiga ma amar baa dee tanoo kalena markaa waxa weeye nebigu dadka kuma khasbi jirin gabadh aanu nimayna doonayn kuma dirqin jirin mu odhan waa amar wuxuu ihi marka waxa maya waa shafeeco qaade waa shafeeco qaadaan ahay oo aan shafeeco qaadayaa dee ishfacu tu'jaru shafaacada qofka ajar buu ka helayaa iminkada marka waxa talab marka inaad cid tidhaahdo caynka u yeela waa shafaaco maajuur buu qofku noqonaya ya qofka saas sameeya markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi ishfacuu tu'jaruu walyaqdi illaahu calaa lisaani nabiyihi ma axab ya waan shafeeco qaadayaa buuri dabeedna waxay tii wax dana uma waa diidday waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam shafeeco qaadkiisu in la aqbalaa inayna waajib ahayn ay kala duwan tahay amarka iyo shafeeco qaadku inay kala duwan tahay in shafeecadii markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ay aqbali weyday dhibi kuma sugnayn laakiin hadduu amri lahaa hadda fiqigeeda dayib siday masalada u fahamsan tahay hadduu amri lahaa waxa weye waa hoggaansami lahayd kamay lexleexateen mana diideen laakiin maadaama aanuu amrina uu yidhi shaafic baan ahay waxay garatay inay khiyaar leedahay oo aan dhibi ku sugnayn haddii ay diiddo deedna sidii bay ku diid halkaasna waxaa laga qaadanayaa ruux haddii shafaacadiisa la aqbali waayo inaan marka waxa weeye taas xumaan inaan u qaadan in la xumeeyey inaan u qaadan ayaa taasna markaa ka muuqanaysa calaa kulli xaal sidii baa dhacday yacni ay way diidday kadib waxaa la yihi markii dambe cagsigaa laga dhigay ya oo yadii baa jacaylkii markii dambe ku soo wareegay isagana dee qalbigiisii baa laga siibay ee waxa weeye waa nooc markaa yacni markaa lidkeedii arrinkii ayaa lagu ciqaabay oo bimacnaa waxa ku yimi in markii dambe ay jeclaato ay aad u jeclaato isagiina markaa waxawe waxba aanu jeclaan ayaa markii dambe arrinkii dambe ku dambeeyey yidhahdeen culammadu marka taasna waxa weeye waa inqilaab markii dambe dhacay sababtuna waxay tahay bay yidhahdeen shafaacadii nebiga sala allahu alay slam markii aqbali weydey ayaa markii dambe markaysa markaa taasi ay la kulantay taasi ay la kulantay marka waajib iyo inay ahaan shafaacadda nebiga in la aqbalaayo laakiin inay fiicnayd inay aqbasho ayaa laga qaadanayaa maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam u shafiica qaaday riwaayaadka axaadiistu waxay isku khilaafeen mukiis ma wuxuu ahaa addoon mise wuxuu ahaa xor labada mid walba waa la soo wariyey laakiin riwaayaadka badankooda sixada badan lihi waxay sheegayaan inuu addoon ahaa weji kalena waa la sheegay inuu xor ahaana waa la sheegay oo la yidhi xor buu ahaa laakiin riwaayaadka sixada badan lihii waxay tilmaamayaan inuu addoon ahaa bacdi culammada ka mida ah waxay u qaateen labaduba inay sugan yihiin sidaas aawadeed waxay ku kala xambaareen laba xaal oo waxay yidhaahdeen markii horena wuxuu ahaan jiray addoon markan takhyiirka lagu samaynaayo bariire la kala dooransiinayana ee bariire xorowdayna markaana wuxuu ahaa xor laakiin qabla dalik buu addoon ahaan jiray marka midna waxay ku dhisantahay biictibaari eh, maa sabaq ama biictibaari maa kaan wuxuu ahaan jiray in laga tilmaamayo midna waxay ku saabsan tahay yacni wuxuu xaaladan ahaa ayay ku saabsantahay laakiin riwaayaadka sixada badan li waxay sheegaysaa inuu markaa ahaa addoon inuu ahaa saas aawadeed maxfuudku waa inuu addoon ahaa saasaa maxfuuda ah. saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen addoontii la qabay ee addoon qabay marka la xoreeyo khiyaar bay yeelanaysa xadiiskaasanay u daliishadeen jamaahiiru ahlilcilmi saasay mareen laakiin hadduu xor yahay khiyaar ma yeelanayso daa'ifa min ahlilcilmi oo ay xanafiyadu ka mid yihiin iyagu waxay yidhaahdeen maya hadduu xor yahayna khiyaarka way yeelanaysaa waxaanay soo qaateen riwaayaadka sheegaya inuu xor ahaa sheegayo laakiin calaa kulli xaal maxfuudku maadaama uu sida kale yahay xuja uguma jirto oo ay noqotay riwaayadaasi shaadda ay noqotay tilmaamaysa xor buu ahaa xadiidka laba boqol iyo sagaal can cumar bni alkhaaabi radia allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama kaana yabiicu nakhla bani nadiiri wa yaxbisu liahlihi quuta sanatihi cumar bnu khaaab radia allaahu canhu ardaah waxa uu sheegay ana nabiya sala allahu alayh wasalam in nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yabiicu nakhla bani nadiir inuu ahaan jiray mid iibiya bani nadiir nimankii la odhan jiray ee yuhuudda ka mid ahaa timirtoodii ayuu iibinayey yacnii geed timireedyadoodii buu iibinayey waxaanay noqonaysaa marka la tilmaamaayo nakhla bani nadiir markan ma laha bani nadiir mulkigoodii waa ka guurtay laakiin waa biictibaari maa waxay ahaan jirtay baa lagu magacaabaya oo waxaa jirta waxa la yidhaha tasmiyatu shay biictibaari maa kaan shayga in lagu magacaabo ama loo nisbeeyo wuxuu ahaan jiray oo sida qur-aankaba ay ugu timi fii yataama annisaa'i dee markan dumar weeye oo dee waaba la guursanayaa marka waa qaangaadho waa waaweyn yihiin markan agoon ma aha laakiin agoonta way ahaan jireen biictibaari maa kunna waxay ahaan jireen baa lagu magacaabaya lagu itlaaqaya marka reer banu nadiir waxay ahaayeen nimankii timirta lahaan jiray waagii hore dabeedna markii ballanka ay jabiyeen waxaa lagu sameeyey jalaa waa laga saaray dee wuxuu markaa bani nadiir timirtoodii iyo guryahoodiina waxay noqdeen fay bay noqdeen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa waxa weeye ilaahay u soo celiyey suurat lxashri waata laga warramaya wayaxbisu liahlihi quuta sanatihim wayaxbisu nebigu waa xabisi jiray bimacnaa waa u kaydin jiro waa u hayn jiray liahlihi ehelkiisa wuxuu u hayn jiray quuta sanatihim sannadooda waxay quudanayaan cunayaan xadiiskan waxa uu sheegayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam raashinka ay markaa quudanayaan eheladiisa ay quudanayaan inuu u kaydin jiray buu sheegaya xadiiskani taana waxaa laga qaadanayaa in ciddii nafaqadeedu iyo masruufkeedu ku saaran yahay inaan la dayicin waayo waa xaq yacni ku saaran waxaana xadiis ku soo aroortay kafaa bilmar'i isman an yudayica man yaquud shakhsiga waxaa ugu filan ee dembi inuu dayaco cidduu quudinayo waa xaq lagu leeyahay marka inuu dayaco ma aha sidaas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam quudkooda waa u kaydin jiray sannad waxay cunayaan waxaa kaloo laga qaadanayaa kaydinta quudka la kaydinaayo oo ciddii xaqoodu ku saaran yahay loo kaydinayo oo loo haynayo tawakulkii inayna waxba yeelayn tawakulkii waxay yeelaysaa inaynu jirin taasna waa laga qaadanaya xadiis kalea la soo wariyoo sheegaya kaana laa yaddakhiru shayan liqadiim nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam shayna midaan u kaydsan berri midaan u kaydsan buu ahaa shayna midaan berri u kaydsan ayuu ahaa xadiiskaana tirmidiga ayaa soo wariyey wahayruh tirmidina waa daciifinayaayo wuxuu tilmaamayaa xadiisku inuu daciif yahay oo hariib yahay irsaalna markaa kollay duruqda qaarkoodna la irsaaliyey ayuu sheegaya marka waa daciifinaya laakiin bacdu ahlicilmi oo kolley markaa quweeyaa jira yacni waxaa ka mida munaawi waghayru wakadalika kadalika albani ayaa ka mida culamada markaa quweysay hadduu sugnaado xadiiskaasi see loo kulminayaa xadiiskan iyo xadiiskaas xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa berri waxba uma kaydsan jirin kanna wuxuu tilmaamayaa ehelkiisa wuxuu u kaydin jiray sanad waxay quudanayaan oo cunayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen midna waxay ku saabsan tahay xuquuqda kale ee cidda kale ee ku tacalluqda xuquuqdiisu ku tacalluqdo midna waxay ku saabsan tahay naftiis naftiisa oo maxdi ah oo keligeed ah waxba uma kaydsan jirin laakiin xaqa cid kale waa kaydin jiray walow isaguba markaa waxaweye marka dambe ha soo gale oo quudka dee uu kaydiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxwaa waa ka cuni jiray wax waa ka cuni jiray marka waxay ku kala xambaareen culammada qaarkood xagga naftiisa iyo cidda kale ee xaqiisu saaran yahay ee inuu quudiye ay tahay yacni inuu wax u kaydiyo labadaasay ku kala xambaareen naftiisana waxba uma kaydsan jirin dadka kale ee xaqoodu uu saaran yahay oo inuu masruufo ay tahayna waa u kaydin jiray sidaa culamada qaarkood baa ku tawjiihiyey bacdu ahlicilmi waxay kale ku tawjiihiyeen hadduu xadiiskaasi sugnaado sixadiisa ishkaal baa ku jireen in la yidhaahdo waxaa lagu kala xambaarayaa laba xaal ayaa lagu kala xambaaraya oo midna waxay ku saabsan tahay xagga cuntada iyo quudka midna waxay ku saabsan tahay yacni markaa maal kale maal kale naftiisa uma kaydin jirin marka in kan lagu xambaaro kan laa yaddakhiru shayan likhadin wixii aan cunto ahayn in laga tilmaamayo in taas laga tilmaamayo culamada qaarkood oo ku kala xambaaray xaalka yacni sacada iyo ladnaanta lagu sugan yahay iyo xaaladda cidhiidhiga lagu sugan yahayna ku kala xambaarayna waa jiraan oo in marna uu kaydin jiray marna aanu kaydin jirin calaa kulli xaal tawjiihyada saasaa marka waxaa weeye ka mida sida lagu tawjiihinayo laakiin haddii la yidhahdo xadiiskaa kale ma sugna oo wejigaa la maro iyada laa ishkaal ishkaal markaa ka imanayaaba ma jiro oo hadduu daciifka kale noqdo daciif iyo saxiix markaa lama kulmiyo daciif iyo saxiix markaa lama kulmiyo xadiidka laba boqol iyo toban can ilaswad ibni yaziid qaala sa'altu caaishata radia allaahu canha maa kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam yasnacu fi lbeyt nusakha qaar yafcalu bay qorayaan qaarna yasnacu waa isla macne nuskhada daarulminhaaj waxay qoraysaa yasnacu maa kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam muxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yasnacu mid sameeyo muxuu ahaa fi lbeyti guriga gudihiisa maad waxay noqonaysaa istifhaamiya waa su'aal la weydiinayo guriga markuu joogo muxuu qaban jiray muxuu samayn jiray qaalat waxay tidhi kaana fii mihnati ahlih wuxuu ahaan jiray shaqada reerkiisa mid ku sugan iyo ehelkiisa shaqada uu shaqaynaayo mid ku sugan buu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam fa idaa samica aladaana kharaj markuu adaanka maqlo addimaadda maqlo waa bixi jiray alaadaana odhan maysid hala alaadaana haddaad tidhahdo waa jamcu udun waa adaan aa odhan maysid waa adaan hamsada waa inaanad jiidin wa adaanun min allaahi marka waxay tidhi markuu adaanka maqlo waa bixi jiray xadiiskan wuxuu sheegayaa siday salafku ugu dadaali jireen saxaabada iyo taabiciintu nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa inay ogaadaan si ay ugu daydaan dadaalkaay u qabeen bay ku tusinaysa sidaas aawadeed ayuu aswad u weydiinayaa taabicigaasi caaisho u weydiinaya oo leeyahay nebigu muxuu qaban jiray markuu guriga joogo waxay u weydiinayaanna waxay tahay waa si ay nebiga ugu daydaan waayo dhaqanka nebiga sala allahu aleyh wasalam in lagu daydaa waa fiican yahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay caaisha waa uga jawaabto waxay tidhi shaqada ehelkiisu ku sugnaan jiray halkaana waxaa laga qaadanaya akhlaaqda nebiga iyo dhaqanka nebigu sala allahu aleyh wasalam siduu u debicsanaa iyo akhlaaqdiisu sidai u wanaagsanayd waxau ahaa mid akhlaaq wanaagsan oo dhaqan wanaagsan buu ahaa wa innaka la calaa khuluqin cadiim kaana khuluquhu lqur'aan caaisho markii la weydiiyo lagu yidhi akhlaaqda nebigu siday ahayd waxay tidhi khuluqiisii akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aanka yacni qur'aankuu ku camalfali jiray uu ku dhaqmi jiray waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uu ehelkiisa iyo reerihiisa ugu debecsanaa siduu ugu debecsanaana waa laga qaadanaya oo waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlih wa ana khayrukum liahlih waxaa idinku khayr badan ka ehelkiisa u wanaagsan ayaa idinku khayr badan yacnii reerkiisa iyo ehelkiisa ka ugu wanaagsan ya ayaa idinku khayr badan wa ana khayrukum liahlih anaana idinku wanaagsan xagga reerihiisa xagga reerahayga anaa idinku wanaagsan xagga reeraha anaa idinku wanaagsanoo bimacnaa xaasaska sidaan ula dhaqmayo dhaqanka wanaagsanaan kula dhaqmayo yacni anaa idinku wanaagsan waxaanu nebigu taa u sheegayaa si ay ugu daydaan wuxuu ugu sheegayaa si ay ugu daydaan buu u sheegayaa waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa isagoo sayidu waladi aadam ah amaba yacnii isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay fadilay oo la ogsoon yahay inuu yahay khaatamu nabiyiin waalmursaliin rasuullada iyo nebiyada kii lagu khatimay uguna fadliga badnaa khasaa'is fara badanna allah siiyey haddana maca daalik haddana wuxuu ahaa mid reerihiisa u shaqaynaya buu ahaa oo shaqaday qabanayaan xataa la qabanayaan taasna waa tawaaduc weeye waxay ku tusinaysaa fadliga ay leedahay bay ku tusinaysaa fadliga ay leedahay ayay ku tusinaysaa akhlaaqda nebiga waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa xaween xataa maryaha meesha ka dilaacday isagu tolin jiray xadiis kale la weydiiyey caaisho lagu yidhi maxuu qaban jiray nebigu markuu guriga joogo waxay ti yuraqicu thawbahu wa yaksifu naclahu yacni wa yaxlubu shaatahu nebigu calayhi salaatu wasalaam maradiisa meesha ka dillaacda waa tolan jiray kabihiisana waa hagaajisan jiray meesha ka waxaysanta kabihiisana waa hagaajisan jiray haddii kabtii marka waxaa meel ay la soo baxday iyo wax la mida inuu markaa iyadana hagaajisto wa yaxlubu shaatahu neefkiisana waa maali jiray neefkii adhiga ahaa inuu listo ayuu samayn jiray waxay ku tusinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisay ku tusinaysaa iyo siduu isu dhuldhigaayey iyo saanu isu kibrinayn nebiguna kibir waa ka dheeraa kibir waa ka fogaa waata axaadiista ku soo inuu dameerka yacni markaa rakuub ka dhigan jiray isagoo farda ayuu dameer rakuub ka dhigan jiray waxay sheegaysaa tawaaduc cajiiba tawaaduc cajiibay sheegaysa fa idaa samica aladaana kharaj shaqadaa siduu ugu jiro oo uu reerkiisa ugu shaqaynaayo markuu adaanka maqlo waa bixi jiray taasna waxay ku tusinaysaa siduu salaada nebigu calayhi salaatu wasalaam u ilaalin jiro ugu dadaali jiray oo isla marka adaanka la maqlaba in salaada loo baxo iyaduna waa shay aad iyo aad u fiican waana arrin soo noqnoqonaya waa salaad kasta marka la maqlo adaanka in loo baxo oo markaa jamci markaa la qabto loo kaco la aado taasna waa muxaafada salaadihii la ilaalinayo weeyaan xadiiska laba boqol iyo koob iyo toban can anasin anas waxau ihi radia allahu tacaala canhu qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu waxau yidhi udkur isma allahi xusa magaca allah walya'kul ha cuno kullu rajulin nin kastaaba mimaa yeliihi halkaas soo xigtaa ka cuno yacni marka raashinka la doonaayo in la cuno nin waliba ha ka cuno halka soo xigta magaca allahna ha xuso magaca allahna ha xuso halka soo xigtana ka cuno nuskhada daaru minhaaj wuxuu odhanayaa albukhaariyu wa qaala anasun radia allahu tacaala canhu marka wuxuu albukhaariyu u keenay inuu tilmaamaayo mucallaq ahaan in markaa loo soo arooriyey laakiin xadiisku isagoo marka waxa musnadana waa ku yimi isagoo musnadana waa ku yimi marka axaadiista qaarkood bukhaari wuxuu ku keenaa mucallaq ahaan keliya ugu yimi qaarkoodna mucallaq iyo iyo mawsuul isagoo ah mid walba waa ugu yimi mid walba waa ugu yimi xadiiskani wuxuu sheegayaa marka cuntada la cunayo in magaca ilaahay loo qabto oo bismillaahi la yidhaahdo haddaba waxaa la odhanayaa bismi illaahi oo qura baa fiican in la yidhaahdo mise in la dhammaystiro bismi alraxmaani alraxiim la yidhaahdo alimaamu nawowi wuxuu yidhaahdaa raximah ullah sunnadu waa inuu yidhaahdo bismi hadduu se dhammaystiro oo bismi alraxmaani alraxiim uu yidhaahdo fa huwa alakmal waalafdal yacni sidaasaa kamaal badan oo fadli badan laakiin sunnadu waa bismi taana ishkaal baa soo arooraya ishkaalkaasi wuxuu yahay haddii sunnadu tahay bismi sidee sida sunnadu tahay si kale uga fadli badatay ila waxaa la ogsoon yahay sunnada nebigu sala allahu aleyhi wasalam inay tahay kollayba sida fadliga badan nebiguna siduu doorayaa inay tahay sida fadliga badan culammada qaarkood oo odhanaya afdalku waxa weeye waa in la dhammaystiro itlaaqa lafdiga udkuru isma allaah bay cuskadeen magaca allah xusa waxaana yidhaahdeen bismillaahi haddii la yidhaahdo iyo bismillaahi alraxmaani alraxiim haddii la yidhaahdo labaduba waa soo gelaysaayo dee magacii allah waa la xusa mar layba marka labaduba waxay soo gelaysaa itlaaqa lafdiga mar hadday labaduba itlaaqa lafdiga soo gashay dee ta dhammayska tiran ee siyaadada leh ee ammaanta siyaadada a leh baa sii fadli badnaanaysa malxadkaa garanay laakiin mu odhan markaa sheikhu sunnadu labaduba sunnadii bay noqonayaan tanaana fadli badan ee ta kale ayuu yidhi waa sunnadii waayah haddaba itlaaqa lafdiga udkur isma allaah magaca allah xusa wax fasiraya ma la hayaa jawaabtu waxaa la odhanayaa haa xadiis baa soo arooray nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ghulaamu sami illaah allah magacow tanay la mid tahay wa kul biyamiinika wa kul mima yaliik riwaayo saxiixa soo aroortoo sii fasirayso yaa ghulaamu qul bismi illaah riwaayadaasna waa saxiixa wiilow qul bismi illaah waxaad tidhahdaa bismi illaah dheh waxba kale ma raacin nebigu calayhi asalaatu wasalaam waana saxiixa riwaayadaasna waxay caddaynaysaa qadarka la odhanayo marka cuntada la cunaayo xadiiskaasi wuxuu ku cadiyey bismi illaahi keliya inay tahay maadaama aanu nebigu ku odhanin inankaasi qul bismi illaahi alraxmaani alraxiim ee uu ku yidhi qul bismi illaah bismi illaah dheh sida uu nebigu ku yidhi si ka fadli badan la heli maayo waayo maa bacasa allahu min nabiyin ila kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri maa yaclamuhu lahum xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey si uu sheegaayo yacnii nebi kastuu allah soo diro xaq ku waajiba waxa ahaa in ummaddiisa khayrku u og yahay tusiyo ayaa xaq saarano ku waajiba ahayd xaq saaran ku waajiba ahayd sharku u og yahayna uga digo marka sidaa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu noqonayaa sida ugu fadliga badan walya'kul kullu rajulin mima yariih ha cuno nin walba halka soo xigta ha ka cuno haddii cuntadii la wadaagayo dad ay ka dhaxayso waa in qof waliba halkiisa ka cunaa qofka kale halkiisa waa inaan u tallaabin bartankana in marka hore laga cuno ma aha oo bartanku waa meeshii barakada ku soo degaysay sida axaadiista qaarkood ay tilmaamayso marka saas aawoodee halka ka xigta qofku waa inu ka cunaa ou saas u wadaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen hadduu cuntadu marka ay tahay anwaac kala duwan ay tahay oo ashyaada qaarkood dee ay markaa yacni gees u badan yihiin waxaasoo kale aana geestiisa marka aynay oolin ta noocaasoo kale ah culamada qaarkood waa ka soo reebeen waa ka soo reebeen laakiin hadday isku nooc yihiin waynu halka soo xigta ka cunaa halka soo xigta waynu ka cunaa kale aynu sheegnayna waa tilmaamayey yacni wiilka nebigu inuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkuu kusoo xigta ka cunno waaye aadaabtii cuntadu marka xadiiskanna ka warramaya marka magaca allah waa inaan laga tegin in la xuso taasna waxaa laga qaadanayaa shay kastoo wanaagsan in magaca allah lagu xusayo xadiiska laba boqol iyo labiyo toban can camir bni sacdin can abiihi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man tasabaxa kula yowmin bisabci tamaraati cajwatin nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tasabaxa kii ku subaxaysta oo bimacnaa salaadda hore cuna kula yowmin maalin kastaba bisabci tamaraati cajwatin timirta nooca cajwada la yidhaahdo waa nooc timirta ka mida oo madiine ka baxda cajwaana la yidhahdaa muuqeeda markaad aragto kusoo soo jiida mayso muuqeedu aad buu u madow yahay dhuxushuu u egyahay dhuxusha ayuu u egyahay laakiin waa afdal tamri waa timirta ugu fiican kolley hadda waddanka waa la keenaa muuqaalkeedu aad bay u madowdahay aduu dhuxusha uunbay u egtahay dhuxusha soo garanaysa dhuxusha say u egtahay dhuxushay u egtahay waa se macaanta cajwadu waa nooca iyaduna waa anwaaca waa maraatib way si kala mudan tahay waa kala qaalisan tahay isku qiimo ma aha marka ruuxa ku subaxaysta kulla yowmin maalin kasta bisabci tamaraati cajwatin timirta cajwada la yidhaahdo toddoba xaboo ka mida ah. ayuu salaadii hore cunay weliba waa inaan caloosha waxba uga horrayn waa inay noqotaa calariiq calariiq waxaa la yidhahdaa qofka jidiinkiisa marka candhuftiisa mooye wax kale aynay marin wuxuu markaa cunaa la yidhahdaa toddobada xabee timirtaabuu cunayaa yacni biyo xataa ku cabbi maayo ya caloosha qadar buu deenaya lam yadurahu fii dalika alyowmi summun walaa sixrun lam yadurahu ma dhibo fii daalika alyowmi maalintaasi gudaheeda summun sun waxba ma yeesho walaa sixrun sixirna waxba ma yeelo maalintaa nuskhada minhaaj waxay qoraysaa ra'da inay godayso sida laakiin badnayd waxay ahayd labaduba waa fasiixo waa jiraane lam yadurahu in la yidhaahdo la kor dhigo wejiga kalena waa saa'iq hadday noqoto marka waxa weeye eh, xarakada la xarakaynaayo marka hore waxaa loo xarakeeyey ile ficilku waa majzuumi iltiqaa'u saakinaynkaa loo xarakeeyey oo labada oo tii hore maadaama ay reebban tahay tii labaadna in la reebaa uu keensanayay jasmigu marka tii horeo reebban ta dambe lama reebi karo waa in ta dambe markaa la xarakeeyaa fatxada waxaa loo xarakaynayaa waa likhifatiha fudaydkay fududahay daraaddeed dammadana waa cala alitbaac waxaa la raacsiinaya kaka horreeyaiyo kaka dambeeyaaba waa godan yihiin kaka dambeeya inuu godan yahay waad aragtaayo ha damiirku waa godan yahay kaka horreeya waynagii nidhi waa ra'o waa reeban yahay waa godan yahay maxaad u tidhi waxaa la odhanayaa marka reebitaanku waa xaajizun khayru xasiin ka an lam yakun waa teed aan waxba celin kaannahu daadka godane ka sii horreeya inuu isaga kuba xigaba ayay ka dhiganta oo reebitaankani waa xaajisun hayru xasiin marka itbaac weeye itbaacaasay ku timi marka calaa kulli xaal weji jira weeye laakiin sida kale ayaa badan oo markaa shaa'ica xadiidkan waxa uu sheegayaa timirta cajwada la yidhaahdo haddii salaadii la cuno toddoba xaboo ka mida in waxaweeye markaa ay ka daafacayso suntii iyo ka daafacayso ayaa laga qaadanaya oo sun iyo sixirtoonna maalintaas waxba yeeli maayo waxaana laynoo sheegay toddoba xabo halkaasna waxay ku tusinaysaa khusuusiyada ay toddobadu leedahay way ashyaa badan baa soo aroorto toddobadaa laynoogu tilmaamayo maalmaha toddoba ah oo cirarkaa toddoba ah oo dhulkaa toddoba ah oo waxa weeye markaa ashyaa fara badan baa markaysa markaa toddoba ku yimi maadaama toddoba toddobadu marka waxa weeye aad markaa waxyaalo badan ay ku yimaadeen khusuusiyo gaaray leedahay toddobadu khusuusiyo gaaray leedahay tiradii oo kala dhiman marlabaadkana toddoba ah marlabaadkana toddoba ah axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay yacni cawaalida inay ka mid tahay oo yani ay tahay yacni timirta ama madiina ama markaa waxa weye cawaaliga bimacnaa madiine qeyb ka mida ah cawaali la odhan jiray marka riwaayaadka qaarkoodna madiinay sheegaya oo timirta madiina inay tahay calaa kulli xaal hadday intaasiba isu raacdo oo cajwo ay noqoto markaa timirtii madiina ay noqoto ama cajwo ay noqoto markaa waxa cawaaliga ay noqoto madiina waxay noqonaysaa afdal tii si fadliga badnayd ee sii mudnayd bay noqonaysa tii sii mudnayd bay noqonaysa bisabci tamaraati cajwatin ay isu idaafaysan tahay iyo in la tanwiiniyo labadaba waa loo soo naqli haddii la tanwiiniyo bisabci tamaraatin la yidhaahdo cajwatin cajwatin markaa waxay noqonaysaa cadfu bayaan tamaraadka haddii la tanwiiniyo cajwatin cadfu bayaan bay noqonaysaa haddii la idaafeeyana dee waa caddahayo way isu idaafaysan tahay way isu idaafaysan tahay sabcanna waa loo soo naqliyey sabca tamaraatin sabca in la nasbiyo sabca tamaraati cajwatin calaa kulli xaal macnuhu waa isla halkii weeye timirta madiine xadiis sheegaya waa jiraa saynu tilmaannay bacdu ahlicilmi markaa waxay yidhaahdeen timirta madiine oo dhan arrinkaa waa loo rajaynaya walow cajwabayaynay noqonayn laakiin afdalku inuu yahay cajwada shaki kuma jiro xataa culammada qaarkood inay timir oo dhan khusuusiyadaas wax ka yeeshaan walow kamaalkii ay lahayd cajwadu yayna lahaanbe way tilmaameen culammada qaarkood inay dhici karto inay wax ka yeeshaan marka hadduu cajwada waayo wuxuu isticmaali karaa timirtu isticmaali karaa inuu marka waxawe salaada hore oo marka weyaan yacni cuno toddobada xabe ee timirta ah laakiin timir cajwa hadduu helayo timirta cajwada abaa fiican khusuusiyadan inay timirta cajwadu ta'siirkaa leedahay timirta cajwadu inay raadkaa leedahay iyo ta'siirkaas ma arin markaa waxa weeye ku gaaraba muslimiinta mise cid kastoo isticmaashaa waa mid ay ka heli karto ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen daahirka lafdiga markaad eegto cumuum baa ka muuqdaa man tasabbaxa kulla yawmin sabcata maraatin ama sabcata maraati cajwatin lam yadurahu fii dalika alyowmi suman walaa sixrun arin ictiqaad iyo iimaan iyo lagu xidhay ma aha marka daahirka riwaayada waxaa ka muuqata yacni marka cumuum baa ka muuqata yidhahdeen sunta iyo sixirka sixirku waa falka weeye waana arrin shaytaaniya waxyaalaha la iskaga daafacana waxaa ka mida adkaaraha ayaa la iskaga daafacaa inuu qofku ku dadaalo adkaarta sabaaxa iyo masaaga iyo inuu qulholla iyo qulaacudyada akhristo subax kasta yani salaad subax kasta dabadeeda iyo maqhrib kasta dabadiisa habeenkiina isku tufo saddexda goor laakiin salaadaha dabadeeda in laysku tufaa iyadu sunnada kama mid aha qofku hadduu xanuunsanayo wakhti walba waa isku tufi karaa qur-aanka laakiin wakhti mucayana inuu sidii sunno ay tahay inuu ka yeesho caado oo uu salaad kasta farala markuu ka baxo isku tufo oo ismarmariyo ta noocaasi dee sunnada kama mid aha markaa taa ma samaynayo oo miduu joogtaynaya ma aha laakiin hadduu xanuunsanayo uu tahay lilmarad inuu iskaga tufaayo istishfaa uga jeedo goor kasta waa isku tufi karaa isagoo wakhti gaara sidii sunno aanu isticmaalayn laakiin sunnanimadu waxay ku soo aroortay saynu soo aragnay wakhtigii habeenkii la seexanayo ayay soo aroortay in la tufo qul huwa llahi qulaacudyada oo la ismarmariyo laakiin wakhti kale inuu qofku si ay sunno tahay isugu tuftufo yacni waxa weeye ma noqonayso mid waxa weeye sunnadii nebiga ku fadhida noqon mayso laakiin hadduu xanuunsanaayo wakhti mucayana isagaan ka sidii sunno oo kale ka dhigayn goor kasta waa isku tufi karaa waa isku tufi karaa laakiin wakhti uu khusuuskeeda si gaara ah u laasimaayo oo si sunno ay tahay oo kale u samaynayo maaha aha xadiiska laba boqol iyo saddexiyo toban can ibni cabaasin radia allaahu tacaala canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaala ida akala axadukum falaa yamsax yadahu xataa yalcaqaha aw yulciqaha nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ida akala axadukum hadduu midkiin wax cunayo hadduu midkiin wax cuno hadduu midkiin wax cuno oo bimacnaa cuntadii uu ka faaruqo falaa yamsax yaanu masaxin yadahu gacantiisa yaanu masaxin xataa yalcaqaha ilaa uu ka muudsado cuntada raadkeedii ilaa uu ka muudsado yaanu masaxin aw yulciqaha ama cid uu muudiyo oo cid markaa uu ka yeelo inay ka muudsato yacnii ilmihiisoo kale inuu uga muudsado faraha uu saasoo kale u sameeyo yacni labadaa mid ilaa ay dhacdo ama isagu ka muudsado ama cidaan dee markaa eh, ama ka yakhyaksoonayn ama aan dhibsanayn sida ilmihiisoo kale inuu uga muudsado ilmihiisii yaraa yacni waxaway saasoo kale ilaa ay dhacdo yaanu markaa ka masixin xadiidkan eh, bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen waxaanuu tilmaamayaa aadaabtii cuntada wax ka miduu tilmaamaya isaguna oo wuxuu sheegayaa cuntada marka la cuno oo laga faaruqo inaan markaa waxa waxaweye laga masixin iyadoo cuntadii markaa gacmihii iyo farihii ay ku taallo aan tuwaalka markaa lagu masixin inuu sidaa ku maydhaana waa la mide ee waa inuu marka hore muudsadaa oo markuu ka muudsado dabadeed ama cid uga muudsato markaa dabadeed markaa waxaweyaan ha masaxo markaa dabadeed markaa tuwaalkaa ku masaxo waana haddii markaa waxa weeye dee ay cuntadii wax kaga hadhayaan waxaa jirta waxyaalo qallalan oo aan dee faraha wax kaga hadhayaaba jirin markuu qofku cuno raad farihiisii ku suganba ma jirto taasoo kale xaajo keensanaysa dee in laga muudsadaa meesha ma taalo waa haddii raad ku hadhay jiro weeyaan waayahay cidda uga muudsanaysa waxay yidhaahdeen waxay noqon kartaa uun cidaan ka yakhyaksoonayn ama ilmihiisa ha noqdo ama markaa zawjadiisa ha noqoto ama marka waxa weeye cid kale oo marka waxaweye ama khaadim ama wax la mida u ah oo aan dhibsanayn ha noqoto yacni marka saasay marka ahlulcilmigu ay yidhaahdeen ay ku fasireen idaa kalena waxaa loo jeeda marka laga faaruqo masaxaadda la masaxayo waxaa loo diiday ilaa laga muudsado waa maxay ma arrin macnihiisa la garanayo macquul macnaaba ah isagoo arrin iska tacabudiya maya waa macquul macnaa oo maxaa looga jeedaa xikmada ku jirtaa waa maxay xikmada ku jirtaa waxa weeyaan barakadii cuntadaa dhici kartaa in wax ka midii farihiisa ku hadheen cuntada barakaa kusoo degtaa baraka min allaahi ah barakadii baa waxaa dhici karta faraha inay ku hadheen wax ka midii amaba ay ku hadheen saas aawadeed si aan barakadu u seegin ayaa la doonayaa aan barakadii laysaga masixin ama laysaga maydhin marka sababta loo yidhi caynkaas waa taas weeye sababta loo yidhi waa saas weeyaan bacdu ahlicilmi oo markaa sheegay cuntada in la ixtiraamaa la doonayaa waa nicmo ilaahay oo in la ixtiraamaa la doonayaa taa ku darayna waa jiraan marka cuntada waa inaan suuliyada iyo meelahaas lagu shubin oo najaasaadka iyo waxyaalahaasoo kale aan lagu markaa waxayn weelka laftiisa dee in laga markaa murdiyo ayay iyadana soo aroortay waa isla noocan oo kale sidaa gacmaha looga muudsanayo faraha looga muudsanayo ayaa weelkana la yidhi ka murdiya ayaa weelkana waxaa la yidhi ka murdiya imanka dee waxaaba aad u dhacdaa kolley casriyadan in cuntooyinka la farabadiyo cuntooyinkii qayb ka mida la cuno iska daa in la murdiye ya in la yareeyaa fiican cuntada oo wixi aan xaajo loo qabin dee laga yareeyo oo marka hore dee la koobo si waxaweye wixii loo cuno laakiin dee inta laysku farabadiyo oo marka waxaweye dabeedna hadhow qayb la qubo ama qofku is yidhaahdo waxa weeyaan war cuntada ha qubine dee waxa weeyaan basri hadeedna sida u wado dee halkaa istaago dee dhibbay taasina ku keenaysaa caafimaadkiisi ya dhibbay ku keenaysa sheekh ibnu cusaymiin baa lagu yidhi haddii cuntadii soo hadho Eh, miyaanu markaysa markaa iska qubnaa mise waxaweyaan waanu cunnaa markaasuu kii doonaayo de calooshiisa inuu ka dhigo qashinqub ka dhigo de ha ka dhigo ya calooshii de waa inaan marka laga dhigin qashinqub waxaanu xaaje u qabin qofku waa inaanu iska sii wadin cuntadii waxay ugu fiican tahay iyadoo qofku doonaya inuu ka tago markuu gaajoodana cuno sida caafimaadka ugu badanyana waa saas laakiin alطacaamu cala aطacaam hadday noqoto dhib baa ku sugan yani darar bay u sababaysaa isaga laftiis markaa sidii uun fa ulun lisharaabi wa ulun liacaami wa saddex meelood caloosha in laga dhigo waana sida qaalibka ah qofka hadduu wakhtiyo badan gaajoodo oo gaajadu ku badan tahay waa dhibi kuma sugna wakhtiyada qaarkood inuu dhergo sida xadiiska abi hureyra uu tilmaamayey in waxa weeye mar dee siduu ugu lahaa nebigu cab cab cab ugu lahaa caanihii ayuu yihi wallahi laa ajidu lahu maslaka intuu dhaartay ilaahay baan ku dhaartay meelaan mariyo ma hayo taasi waxa weeye waa qofkii marka waxa weyaan yani ay ku badan tahay yani markaa gaajadu ama bicibaara ukhraa waxaa kaloo la yidhaahdaa marmar saasoo kale inuu sameeyo qofku dhibi kuma sugnaa dhibi kuma sugnaa laakiin inuu ka caado yeesho saa inuu ka dhigo caafimaadkiisa xataa dhib bay ku tahay waa dhibaysa marka la sheego idaa facala ficil haddii idaa la geliyo saddex siyood bay usoo aroortaa in ficilkaa la sameeyo laga faaruqay iyo in ficilka la doonaayo in la bilaabo iyo in ficilka la dhex galay saddexaas siyood bay ugu aroortaa ya fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lard waa markii laga faaruqo marna waxa weye ficilkii baa la doonayaa in la sameeyo idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waida qara'ta alqur'aana fastacid billaah ay ida aradtum an taqra'uu ay ida aradtum an taquumuu ila asalaa waxaa laga tilmaamayaa ficilkii haddii la doonayo in la sameeyo calaa kulli xaal marna waxaa loo isticmaalaa gelista ficilka la gudagalaa loo isticmaalaa oo ficilkii lagu guda jiro lagu guda jiro oo shuruuc baa laga tilmaamay mawdican waxaa looga jeedaa waa haddii ficilkii laga faaruqaa loo jeeda halkaa joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk